alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar bn abi jamra xadiiska laba boqol iyo koob iyo afartan can anasin radia allahu tacala canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaal maa min muslimin harasa harsan nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam muslim ma jiro harasa harsan muslimkaasoo beeray beer beeray yacnii geed oo kale beeray oo fa ya'kula minhu insaanun aw daabba oo dabeedna wax ka cuno qof uu wax ka cuno aw daabbatun ama noolo kaloo arlada kor dhaqaaqaa uu wax ka cuno yacnii xoolo ha noqdo ugaar ha noqdo shimbire ha noqdo ashyaa kale ha noqdo waa ayu daabba ilaa kaana lahu bihi sadaqa inay ugu sugnaato mooyaane bihi sababta beerista uu beeray inay ugu sugnaato mooyaane sadaqatun sadaqa ay ugu sugnaato xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskan wuxuu tilmaamayaa beerista arlada la beeraayo ama dhir iyo wax la mida laga beerayo in markaa la boorinayo waxaanuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam geed kasta oo arlada lagu beero oo qof muslimi beeray cid kastoo ku intifaacda in ajar laga helayo markuu beeraayo waa inuu beeraa liajli illaah sidaa markuu ku beero noolo kasta oo ku intifaaca oo wax ka cuna caleentiisa ha cuno midhihiisa ha cuno wuxuu ka helayaa ajar buu ka helaya sadaqa ugu sugnaanaysa xataa harsadka cidi harsato ajar buu ka helayaa xadiisku ma sheegin laakiin waxa wey macnihi intifaaca wey inta la sheegaa laga qiyaasanayaa ma la haleeshiinaya aya intifaac oo cidi ku intifaacdo wuxuu ka helayaa ajar qof hadduu geedkaa wax ka cuno ajar buu ka helayaa qofkaa hore beeray bay ajarkaa yeelanaya sababta beerista u beeraanu ajarka ku helayaa hadday daabadii wax ka cunto daabadda waxaa la yidhahdaa waa kullu maa dabba cala wajhi alard loogama jeedo hadda dawaat alarbac erayga daabba macnaha xaqiiqiga luqawiga ah, waxaa loo isticmaalaa wax kastoo arlada kor dhaqaaqa waana siday ugu timi qur-aanka wallahu khalaqa kula daabbatin min maa faminhum man yamshi calaa batnihi wa minhum man yamshi calaa rijlayni wa minhum man yamshi calaa arbac marka daabba waxaa looga jeedaa kullu maa dabba calaa wajhi alardi wax kastoo arlada korkeeda dhaqaaqa ayaa loo jeedaa marka haddii xoolo daaqaan iyo haddii waxa weeye dugaag markaa wax wax ka cuno iyo haddii waxa ugaari wax ka cunto iyo haddii shimbira wax ka cunaan wax kastoo arlada kor dhaqaaqo ku intifaaca wuxuu ka helaya ajar taas macnaheedu waxay tahay boorin la boorinaayo in arladii marka waxa la beero ama xadiiska la soo wariyey oo odhanaya addunya qantaratun facburuuha walaa tacmuruuha adduunyadu waa biriijee ka gudbo ka tallaaba oo ku intifaacina ma sugna yacni waa mawduuc siday culammadu markaa sheegeen waa been abuur nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu been abuurtay marka miduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maaha boorrinta laynagu boorrinayo arlada in la beeraana waa jirtaa xadiis waxaa ku soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi idaa qaamat alqiyaamatu wa fii yaddi axadikum fasiila fastataaca an yagrisaha falyagrisha haddii waxa weeye geed tallaal ah laan oo kale marka uu hayo qofku qiyaamadiina ay kacdo laantaa tallaalka ahi ama geedka tallaalkiina gacantiisa ugu jiro uu awoodi karaayo inuu markaa tallaalo oo uu beero uu awoodi karay inu arlada ku beero uu awoodi karay hadda qiyaamadii waa kacday wuuna kari karaa geedkaa inuu arlada ku tallaalo falyaqrisha baa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam yani ha ku beero arlada ha ku tallaalo lama odhan markaa mar haddii qiyaamadii kacday waxba ha tallaalinaya iska tuura waxay tahay boorrin la boorrinayo arladii in markaa in la beero la boorinayo ya taa la boorrinayo xadiiskaana culamada qaarkood baa ku wey sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada quweyniis axaadiis haabita wey xadiiska laba boqol iyo labiyo afartan can jariir bni cabdillaahi can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man laa yarxamu laa yurxam man laa yarxamu kaan naxariisanayn laa yurxamu isagana looma naxariistaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskana bukhaariiyo muslim waa isku waafaqeen waxaa laga qaadanayaa ciddii naxariisata inuu allah u naxariisanaayo ciddii naxariisata inuu allah u naxariisanaya laga qaadanaya adilo kaloo saa ku soo aroortayna waa jirtaa alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa xadiiskii almusalsal bilawaliya ee sida badan ijaazaadka ay ku bilaabaan wuxuu tilmaamaya macnahaas alraaximuuna yarxamuhum araxmaan cidda naxariisataa ilaaha raxmaanka u naxariista yarxamu man fi lardi u naxariista cidda arlada ku sugan yarxamukum man fi samaa waxaa kaloo bannaan dabdiga in la reebaano bannaan yarxamkum man fi samaa cidda arlada ku sugan u naxariista waa macno caam ah kuma gaaraho keliya aadamiga xataa xayawaanaadka in loo naxariisto hadday xoolo tahay iyo hadday waxa weeye markaa dugaa kale tahay ayaa soo gelaysa ya man fi lardi ay man cala alardi cidda arlada korkeeda ku sugan oo dhan u naxariista qof dumaroo sinaysan jirtay ayaa jannada waxay ku gashay ey ay ka naxday oo haraadan ey haraadan oo ay ka naxday oo ay aragtay isagoo rayska leefleefaya ayay tidhi eygan haraadkii ahayay oo kala haya waa inaan waraabiyaan naxariisay u naxariisanaysa eygaa hadda waa ey markaasay waxay ku waraabisa weydi markaasay khufkeedii u soo saartay markaasay ceelka usoo dartay markaasay ku waraabisa ilaahay yacni arrinkaas ayuu ugu naxariisto ugu dambi dhaafay ou jannada ku geliyey hadda dembi kabaa'iray ku jirtay masaaniyay ahayd laakiin maadaama ey ay u naxariisatay liajli illaah baa ilaahay ugu naxariistay saas aawadeed yacni cid kasta waa soo gelaysaan xataa xayawaanaadka in loo naxariisto oo noolaha markaa waxay dhibaataysan ya neefba aada u haraadan nafta haysaa baadi ah inaad waraabiso oo markaa is idhaahdo waxa weeye markaa neefkan waa dhibaataysan yahaye waraabi ya ajar weyn baa lagu helaya ilahayna waa kugu naxariisanaya allahna waa kuugu naxariisanaya marka man laa yarxamu laa yurxam laakiin cidii dhibaataysna haddaad u naxariisan weydo ya dee in ilaahayna ku naxariisan waaya ka imanaysa aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tiri noocii camalku ahaa idaa anta lam tarxam ilmiskiina in dulima wala alfaqiira id yashkuu laka alcadama fakayfa tarjuu min alraxmaani marxamatan wainama yarxamu alraxmaanu man raxima haddaad u naxariisan weydo miskiinka marka la dulmiyo faqiirkuna markuu baahi kuu sheegto haddaad ka nixi weydo u naxariisan weydo intaa waxba ma cunin dhibaatadaasay hayso saasaan ahay ya fa tarjuu min alraxmaani marxamatan bar si aad uga marka waxa weeye rajaynaysaa ilaaha raxmaanka naxariis waxaa kale loo soo naqliyaa fa kayfa tarjuu min alraxmaani raxmatahu ilaaha raxmaanka naxariistiisa si u rajaynaysaa wa inamaa yarxamu araxmaanu man raxima ilaah raxmaankuna wuxuu u naxariistaayo keliya cidda naxariisata ya inamaa yarxamu araxmaanu min cibaadihi alruxama addoommadiisa naxariisto allah u naxariistaa marka taana waxaa laynagu boorinayaa raxmadda in marka waxa weeye loo naxariisto makhluuqaadka in loo naxariisto ayaa marka laynagu boorrinaya xadiiska laba boqol iyo saddex iyo afartan can caaishata radia allahu canha can الnabiy salى اllahu alيyه wasalam qaal maa zaala jibriilu yuusiini biاljaari xataa danantu anahu sayuwarisuh nebigu waxau ihi calayhi salaatu wasalaam maa zaala jibriilu kama bixinoo kama zuulin jibriile waa ahaa yuusiinii mid igu dardaarmaya biljaari dariska jiiraanka waa igu dardaarmaye oo kama bixin inuu igu dardaarmaye mar walba waa igu dardaarmaye waa igu celinaye deriska deriska deriska in loo samafalo in dhibta laga ilaaliyo xataa danantu annahu sayuwariu ilaa aan maleeyo mala igu soo dhacay annahu sayuwarisuhu inuu dhaxal siinayaba oo uu leeyahay haddaad dhimato kuwa ku dhaxlayuu ka mid yahay ilaa aan saa is wuxuu tilmaamayaa xaqa jiraanka ama derisku inuu aad u weyn yahay ayuu tilmaamayaa nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegayaa inuu mar walba jibriil ugu dardaarmi jiray deriska oo ku celcelin jiray maa zaala waxay sheegaysaa istimraar nafyu nafyi isbaatun shay la diidoo la nafiyey haddii la sii nafiyo laba nafyi iska daba dhacaan wuxuu noqonayaa hadalku isu rogayaa musbat wax la sugay nafyu nafyi isbaatun maadu waa naafiyo waa xaraf nafyi faa'iideynay zaalana macno ay leedahay macnaheedaa nafyi ah ya yacni maa zaala macnuhu wuxuu noqonayaa wuxuu ahaa oo markaa waxa weye daa'imsanaa oo ku sugnaa mar walba ay istamara jibriilu ama kaana jibriilu wuxuu ahaan jiray jibriil yuusiina biljaar ama yastamiru wuxuu ku daa'imi jiray oo joogtayn jiray inuu igu dardaarmayo jaarka iyo dariska ilaa aan ka maleeyay inuu dhaxal siinayo oo uu leeyahay dadka ku dhaxlayuu ka mid yahay daraskii wuxuu qaybsamaa saddex qaybood mid wuxuu leeyahay saddex xaq midna wuxuu leeyahay laba xaq midna wuxuu leeyahay hal xaq deris deriskaaga ah mar labaadkana qaraabadaada ah mar saddexaadkana muslim ahoo kula diin ah saddex xaq buu leeyahay wuxuu leeyahay xaquljaar xaqii deriska waa leeyahay xaqii qaraabadana waa leeyahay xaqii islaamnimadana waa leeyahay midna waxa weeye muslim ma aha waa gaal kula derisa qaraabadaadana ah ama qaraabadaada ma ahee waa muslim kula derisa laba xaq buu leeyahy midna xaq kaluu leeyahy haddaanu qaraabadaadana ahayn muslimna aanu ahayn xaquljiraan bes buu leeyahy xaquljaar marka xuquuqdii jaarku yacni saasay u qaybsantaha waxa ugu horreeya waxay tahay kow in dhibta laga haysto deriska af yacnii dhibta in laga daysto oo dhibta laga haystaa waa shayga marka ugu horreeya mar labaadkana waxa weeye weji furan in lagu qaabilo in waxa weeye markaa haddii ay baahan yihiin ama dhibaataysan yihiin inaad marka waxa anfacdo haddii dhibi ku timaado inaad caawiso inaad markaa xidhiidhiso yacni ashyaadaasaa soo gelisa haddii waxa weeye markaa la dhibaateeyana waciid badan ba ku soo arooray iyo goodii laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay rumayn maayo ka dariskiisu aanu ka badbaadin dhibaatadiisa marka iimaankiibaaba loo nafiyey mar baa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi gabadhaasi habeenkii way kacdaa salaadihii faralkaa markay tukatay dabadeed qiyaamu leyl bay u kacdaa habeenkii bay tukataa salaad sunno ah waa soo jeedaa deriskeedana waa dhibtaa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam hiya min ahli nnaar ahlu naarkay ka mid tahy ahlu naarka ayay ka mid marka dhibta in laga daystaa waa ugu horraysaa af yo adin ixsaan iyo wanaag wixii loo samayn karo in loo sameeyaana waa soo gelaysa yacani waxa weeye weji furan lagu qaabilo la salaamo hadday dhibaata ku timaaddo markiisa la caawiyo ixsaanka kale ziyaadada loo samaynayaa waxay noqonaysaa maqaamu fadiila ashyada qaarna waa waajib ashyaada qaarna waa sunna waxa waajib ah dhibta in laga haystaa waa waajib ya dhibta in laga haystaa waa waajib ixsaanka loo samaynayaana dee waa maraatib waa maraatib martabada weeye marka xadiiskan wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal xaqa jiiraanku siduu u wen yahay ayuu markaa tilmaamaya xadiiska laba boqol iyo afariyo afartan can caaishata radia allaahu canha qaalat qultu yaa rasuula allah caaisha waxay tidhi inna liya jaarayni waxay ii sugnaatay inna liya jaarayni waxay ii sugnaaday laba deris ah fa ilaa ayihimaa uhdii labada keebaan hadiyadda aan siiyaa oo sii xaqnimo badan qaala ilaa aqrabihimaa minki baaban wuxuu idhi labada ka kuu dhowaanshaha badan adiga xagga albaabka oo albaabkiisu kuugu dhow yahay kaasaa yacni usii xaqnimo badan bimacnaa kaasiiyo ku bilow marka jiiraanku waxay u kala xaqooda u kala horeeyaa siday u kala dhow yihiin siday u kala dhow yihiin ayaa xaqoodu marka u kala horeeya oo ka markaa midba ku ka dhow yahay oo aqrabka ka yahay oo albaabka kaaga dhow yahay yacni marka albaabkiisu uu kuugu dhow yahay kaas baa marka waxa weye kuusii xaqnimo badan kaas ayaa kuusii xaqnimo badan xadka jiiraanka in mucayanoo soo aroortay lama hayo ama xadiiska la soo wariyoo sheegaaya xaquljiwaari arbacuuna daaran min kulli jaanib yacni xaqa darisku waa afartan guri gees walba oo gees walba afartan guri a loo soconaya xadiiskaasi ma sugnaa waxa weeye waa daciif nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugnaa waxaa loogu noqonayaa uun curfigaa loo noqonaya alcurfu muxakam xad mucayana oo jiiraanka loo yeelo la yidhi intaasaa deriskaaga noqonaysa wixii kalena ma noqonayaan lama hayo lama hayo saas aawadeed yacni waxa weeye inta agagaarkaaga deggan oo dhammi walow guryaha kugu soo jeedaba yanu noqone waxay soo gelayaan jiiraankii bay soo gelayaan jiiraankii bay soo gelayaan bacdi baa yidhi waxa weeye kuwa eh, magaalada wixii kula degan haddii magaalada darafkeedu kooban yahay oo ay tahay qaryo aan taf dheerayn wada jiiraan bay noqonaysaa waxaa bay ka deliishadeen aayaddan bay dooneen inay ka istimbaadaan uma laa yujaawiruunaka fiiha ila qaliila calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa ixsaanka inay ugu kala mudan yihiin siday u kala dhow yihiin can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal kullu macruufin sadaqa nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam shay kastoo wanaagsani sadaqatun waa sadaqo bimacnaa ajar sadaqo ayaa qofka looga qoraya macruuf waxaa la yidhaahdaa waxa markaa shareecada ku wanaagsan oo wanaaggiisa sharciga lagu garanaayaa la yidhaahdaa macruuf la yidhahdaa wax kastoo ixsaan ah ama wanaag ah oo lala yimaado iyo shay kastoo sharciga ku wanaagsan oo lala yimaado ajar baa laga helaya yani ajar sadaqa ayaa laga helaya odha ha noqoto ama ficil ha noqoto nooc kastaba waa saas ixsaankii cid loo gelaayey eh, odhahda wanaagsan in lagu odhanaayo wejiga wanaagsan lagula kulmayo weji furan in lagula kulmo kelmad wanaagsan in lagu yidhaahdo in markaa wax wanaagsan lagula taliyo in waxa weeye markaa eh, caawin loo sameeyo cid lagu caawinayo la taageerayo la kaalmaynayo wax lala qabanayo eh, icaano loo samaynaayo shay kaloo khayr ah hadduu la imanayo oo cibaado uu ilaahay caabudaayo eh, dikri ha ahaato salaad ha noqoto soon ha noqoto bimacnaa waxaa la tilmaamayaa baabka macruufka inuu ballaadhan yahay shay kastoo wanaagsan oo lala yimaadana in ajar laga helayo ayaa laynoo tilmaamaya odha ha noqoto ama ficil ha noqoto xataa akhlaaqda wanaagsan ee qofku la imanaayo waxa markaa uu ka helayaa sawaab iyo ajar way waa macruuf yani waxa waa shay yani macruuf ah oo wanaagsan oo sharcigu ammaanay wey oo ilaahay marka uu jecel yahay saas aawadeed akhlaaqda wanaagsane uu dadka kula dhaqmayo ayuu wuxuu noqonayaa mid ajar ku helaya mid ajar ku helaya ayuu markaa noqonaya waana ta laynoo sheegay waxaa jannada lagu gelaayo taqwada ilaahay iyo khuluqu inay ugu badan yihiin in markaa allah laga baqo iyo in akhlaaq wanaagsan lala yimaado xadiis kale waxaa lagu soo wariyey dadka markaa e, ma wada gaadhsiinaysaan e, maal laakiin waxa weeye markaa akhlaaqda wanaagsan iyo markaa dhaqanka wanaagsan inaad kula dhaqantaan baa deeqsiin kartaan laakiin ma deeqsiin kartaan maal ma deeqsiin kartaan marka ayu ixsaan oo la sameeyaa wuxuu noqonayaa mid ajar laga helay uu noqonaya taasna waxa weeye waa min raxmat illahi calaa cibaadih raxmadda ilaahay ku galladaystay addoommadiisa abwaabta khayrka inuu u farabadiyey waxay sawaabkii ajarka ka helayeenna inuu u badiyey xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska laba boqol iyo lix iyo afartan can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laan yamtali'a jawfu axadikum qayxa allah baan ku dhaartay laan yamtali'a inuu buuxsamo jawfu axadikum midkiin uurkiisu inuu buuxsamo waxaa loo jeedaa qalbigiisu qayxan ama jawfkaba la itlaaqo lahaa jawfkao dhan uurkao dhan ayaa laga tilmaamay yacni xabadka iyo markaa uurkaasoo dhan halka qalbiga ku jira ha noqoto ama markaa waxa jawfka kaleba ha noqotee marka caloosha iyo laabta hoosteeda iyo intaba markaa eh, lagu camimo laan an yamtalica inuu ka buuxsamo jawfu axadikum inuu buuxsamo jawfu axadikum midkiin uurkiisu inuu buuxsamo qayxan ay min qayxin yacni dheecaan iyo malax inuu ka buuxsamo yacni qayxi waxa weeye marka nabarku meesha kaga dhaco qofka waxyaalaha marka waxa meesha ku samaysmaya ee marka waxa malaxda ah waqtiyada qaarkoodna dheecaan iyo marax isugu jira ayaa qayxa la yidhahdaa marka taas ayaa markaa la yidhahdaa qayxan inuu dheecaan ka buuxsamo ama inuu malax ka buuxsamo ay min qayxin waa tamiiz khayrun lahu waxay u dhaantaa oo uga roon tahay midna sideeda uma wanaagsanee laakiin waxay u dhaantaa min an yamtali'a shicraa inuu urkiisu buuxsamo ayay u dhaantaa shicran ay min shicrin gabay inuu ka buuxsamo ayay u dhaantaa xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey laan yamtali'a laamku waa kor dhigan yahay mawdican oo kale waxa dhacdaa in dadka qaarkood ay ugu dhawaaqaan laamku hoos dhigan marka taasi waxa weeye waa in marka layska jiraa marka li'an maaha waa la'an cad bayna u timaadaa laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan la'an maaha li'an addamarta macnuhu marka wuxuu dhacayaa laamka la yidhaahdo waa laamu libtidaa ama la yidhaahdo waa muwaia lilqasam siday culamada qaarba mid mareen haddii waa muwaia lilqasam waxay noqonaysaa dhar in la qadaraayo ayay noqonaysa haddii laha waa laamu libtidaana waxaa laga tilmaamaya waa laamkii mubtadaha geli jiray waayo mubtade waxaa noqonaya masderka munsabiga ah ee anta iyo ficilka ka dambeeya laga dhalaalinaya masderkii noqonaya ay la imtilaau jawfi axadikum lam tilaau jawfi axadikum baa macnuhu dhacay ya laan yahdi allahu bika ay la hidaayat llahi bika rajula waaxida markaa saasuu dhacay xadiidkan waxaa laga tilmaamayaa uurka in laga buuxsado gabay inayna fiicnayn baa xadiiska laga qaadanaya haddana waxaa soo aroortay in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ina min ashicri laxikma iyo ina min ashicri xikma yani shicirka waxaa ka mida ama gabayga waxaa ka mida xikmad baa ka mida oo saxaabada nabiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mid ahaa shucaara ayaa ka mid ahaa oo xasaan ibnu haabit ka mid yahay oo cabdullahi ibnu rawaxa ka mid yahay xasaan ibnu haabit waa ugu sii sheeganaa waxaa la odhan jiray waa shaaciru rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waa gabyaagii nebiga caleyhi salaatu wasalaam baa la odhan jiray marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam bay daafici jireen nebiga waa daafici jireen gaaladiina waa weerari jireen baatilkoodii waa fadiixadin jireen waa ku digan jireen markay jabaan yacni waxa weeye xumaantoodii waa sheegi jireen marka nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ku boorin jiray wakhtiyada qaarkoodba xasaan loo dhigi jiray masjidka gudihiisa mimber loo dhigi jiray markii cumar bnu khataab uu qabsaday mar uu ku yidhi marka waxa masjidka maxaad ugu gabyaysaa ya ayuu wuxuu yidhi xasaan waxaan ka gabi jiray masjidka gudihiisa iyadoo cid kaa khayr badani ku sugan tahay wuxuu u jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo jooga baan masjidka gudihiisa ka gabi jiray intaa kaliya maaha nebigu waa boorin jiray calayhi salaatu wasalaam uhjuhum wahaajihim wa jibriilu macak yacanii gaalada markaa quraysheed bimacnaa cay oo gabay cay oo u tiri jibriil baana ku weheliya markaasuu weliba ugu duceeyey allahuma ayidhu biruuxi lqudus ilaahw ku xooji markaa lqudus oo jibriila ku xooji oo nabigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam taa keliya ma aha xataa ashcaaraha kaluu dhegaysan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ashcaaraha wanaagsan ya muslim saxiixa wuxuu ku soo wariyey inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabi ku yidhi hal macaka min shicri umayat bni abi salti shay umayat bn abi salt gabaygiisii wax ma ka haysaa muslim baa saxiixa kusoo warinaya fa qultu nacam waxaan ku idhi buu yidhi haa faanshadtuhu beytan hal bayt baan u sheegay faqaala hihi waxay culammadu yidhahay markay fasirayaan waa kelmad marka la doonaayo warka inuu kordhiyo qofku oo sii wado la yidhaahdo waa sidaynu u idhaahno hihi buu yidhi nebigu hihi markaasaan dabeedna beyt haddana u sheegay markaasaa faqaala hihi xataa anshadtuhu mi'ata beyt ilaa aan uga markaa waxa weeye uga sheegay oo uga inshaaday ya gabaygii umayat bnu abi salti boqol beyt oo ka mid a umayat bnu abi saltina gaalnimu ku dhintay laakiin wuxuu ahaa nin xikmad badan buu ahaa waxaana dhici karta kutubihii hore inuu wax ka daalacday baa suuragal ah kutubihii hore inuu wax ka daalacday baa laga yaabaa gabaydiisa markaa waxaa ku badnaa xuska ilaahay uu ka warramaayo iyo tawxiidka iyo waxyaalaha marka waxa weeye khalqiga ku saabsan sifadooda iyo ashyaada inuu aada uga warramayo marka xikmad badan baa ku jirtay wax badan oo sharciga waafaqsanna waa sheegi jiray wuxuu markaa maqlay oo ogaa in markaa rasuul la soo saari doono ahlucilmigu waxay yidhaahdeen isagaa isku waday rasuulka inuu noqon doono ya isagaa wuxuu filayey rasuulka la soo saari doonaa inuu isaga noqon doono markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la soo saaray oo lasoo diray nebiga ma rumayn mana raacin waa soo gaadho waa soo haleelay bicsada ya risaaladuna waa gaadhay laakiin ma rumayn bale cagsigaa dhacday waxaa dhacday dagaalkii beder gaaladii qureysheed ee meeshaa lagu laayey inuu gabay baroor diiqa ka tiriyey ya gabay baroor diiqa inuu ka tiriyey ya oo risaa ah ayaa soo aroortay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama shicirka umayat ibnu abi salti wax badan oo shareecada waafaqsane ay ku sugan yihiin sidaasuu u dalbay inuu markaa waxwa dhegaysto boqol bayd markii looga sheegay ya wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaada umayat bna abi salti an yuslim wuxuu ku sigtay umayatu bna abi salti inuu islaamo ya ayuu ku sigtay inuu islaamu ku sigtay buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka nabiguna wuxuu hi ina min ashicri xikma yo ina min ashicri la xikma saasuu yihi marka gabaygii la wada diidi maayo laakiin xadiiskani wuxuu tilmaamayaa imtilaaga qal uurka laga buuxiyo qalbiga in laga buuxiyo gabay waxaa u dhaantay uurkiisa in markaa dheecaan iyo malaxi ka buuxsamaan ahlucilmiga qaarkood haddaba waxay ku xambaareen shicirkii xumaa oo waxay yidhaahdeen shicirka xun ayaa laga tilmaamaya sida markaa nebiga marka calayhi salaatu wasalaam ka wax laga sheegayo ka markaysa markaa fawaaxishta iyo khubsiga iyo waxyaalaha lagu tilmaamayo yani marka ashyaada in laga tilmaamayo bacdi kale ictiraado waxay yidhahdeen shicirka xune khabiiska ahee cayda nebigiiyo ku jirta lagu caayayo ka intiisa yarba madmuume imtilaaga keliya la diidi maayo in qalbiga laga buuxiyo keliya la diidi maaye xataa intiisa yari waa xun intiisa yari xataa waa xun tahay qaarkood waxay haddaba yidhaahdeen waxa weeye waa in shicirku ka qaalib noqdaa loo jeedaayo yacni markaa qur'aankii iyo wixii wanaagsanaa ee uu markaa qaybi lahaay oo dhan waxaa markaa ka qaalib noqday yacni shicirkiibaa ka qaalib noqday shicirkiibaa urkiisii buuxiyey qur-aankiibu ka mashquulinaya qur-aankii baanu waxba ka qaybayn yani waxa weeye markaa sidaasoo kale ayuu markaa culamada qaarkoodna ku tawjiihiyey oo waxay leeyihiin shicirkii iska caadiga ahaaye yacni markaa aan xumaantaa weyn iyo ayna ku sugnayn dee haddii uu markaa qur-aankiiyo wixii wanaagga badnaa uu ka mashquulinayo oo ka teedayo dee wuxuu noqonayaa markaa mid xun buu noqonaya mid xun ayuu noqonaya laakiin haddaanu marka qur-aankii aanu ka qaalib noqonayn iyo waxaweeye markaa yani sharcigii iyo cilmigii inuu marka waxaweye aanu aanu ka qaalib noqonayn shicirkuna aanu ahayn dee hijaaga iyo cayda iyo waxyaalaha xunxunna aanu ahayn xaalka noocaas ah waxa weeye de xikmad baa ku jirta waa shicirka waa lagu intifaacaya waa la qaybaya haddana culumtii baaba dee lagu marka waxaweye lagu dabdiyey de waayadii dambe waxaa dhacday in marka cilmiyadii fanni kastaba in markaa shicirkii lagu dabdiyo hadday caqiidadii tahay hadday waxaweye fiqigii tahay hadday marka culumtii aalada hadday tahay yani marka mustalaxu xadiiskii culuum alqur'aankii markiisa marka waxa qiraa'aadkii tajwiidkii yani usuulkii usuul fiqigii culumtii carabiyada yani fununta badanee kala duwan waxaa marka waxaweye lagu dabdiyey yani marka ashcaar yani gabayo marka waxa la gabyaayo marka taasina waxa weeye waa tadkiir cilmigeed dee qofka lagu xasuusinayo wey lagu xasuusinayo wey waxyaalaha markay ka hadlayaan culammadu shicirka ay kala farqiyaan waxaa ka mida ah wasfiga dumarkoo kale markuu gabayga lagu sifaynayo haddii gabarh mucayanada la sifaynaayo heblaaye ah waxay yidhaaheen ta noocaasi waxa weeye waa xun oo maxaasinteeda iyo quruxdeeda laga hadlayo waayo waa arrin markaysa markaa waxaan yani ku kicin kara qofkii yani fawaaxishtii yani ku kici kara ama waxa weeye dad badan is odhan karaan xaggaad ka gaadhaa hiblaayo midna waxay tahay gabadh wanaagsan quruxdeed oo aan mucayano ahayn in markaa la sheegayo yani gabadh gaara lama sifaynaayo laakiin waxaa laga hadlayaa gabadh qurux badan sifadeed ta noocaasoo kale a ah culammadu waxay yidhahdeen dhibi kuma sugnaa gabadh qurux badan oo aan cayinayn oo aan heblaaye ahayn oo aan la garanayn ee gabadha quruxda badan sifadeeduun la sifaynaayo ya oo la tilmaamaayo maxaasinta marka gabarh qurux badani leedahay saasay taho saasay taho saato yani saasoo kale taasi dhib kuma sugna waayo qur-aankaba waa inoogu sugan tahay iyadoo marka waxa weeye dee xurulciintii la sifaynaayo axaadiista waa ku sugan tahay iyadoo marka waxa lagu tilmaamayo oo marka maxaasintii laga warramayo laakiin waxaa la diidayaa inay mucayano noqoto oo la yidhaha hiblaayo sidan iyo sidan keytaba keyta saaya saaya saasay tahay saasay leedahay caynkaasay tahay ta noocaasi marka waxa iyadu ahlucilmigu taas waa diidaan waxaa laga warramayaana ay tahay quruxdeedii in markaa iyo jamaalkeedii in marka waxawan yani la sharxayo oo la tilmaamayo calaa kulli xaal shicirka marka waxa weeye inuu ka mashquuliyo qofka wixii wanaagga badnaa ta noocaasi waxa weye waa mid madmuum ah hadduu koobsado wax xunna waa kasii xag jiraa waa kasii xag jiraa waxaa ka mid a ah waxyaalaha de xun cayda markaysa markaa cid la caayayo xaqdarre lagu caayayo qof muslima ama cid muslimiinta ka mida ah, ama qabiil min alqabaa'il ayaa markaa gabay caayaya oo gabay lagu caayaya tan noocaasoo kale waa mid madmuuma xun ya shicirkana waxa weeye dulmi badan baa waqhtiyada qaar lagu sameeya waxaa laga yaabaa nin baa dhici karta in dee isaga marka kelmad lagu yidhaahdo isaguna waxaa laga yaabaa reer dhan inuu marka madaxa ka maro wada caayo ya yani xadiis waxaa ku soo arooray dadka waxa ugu jurmi weyn alrajulu yahju alqabiilata biasriha nin qabiilo dhammaanteed wada caayaya qabiiladan wax walba waa leedahay mid wanaagsan iyo mid xun mid walba waa leedahay dee hadhow madaalim bay uqabsanayaan hadhow ya waxaan weliba marka carabta waxay yaqaaneen dee beyt marka qabiilo laga yidhaahdo ayaa wakhtiyada qaarkood wax korraysiin jira oo sare u qaadi jiray hadda waa gabay markaysa markaa mid qabiile laga yidhi markaasaa qabiilada waxay noqon jirtay qabiilo sharaf leh ya ama gabay qole laga yidhaahdaa dhulka gelin jiray oo hoos u dhigi jiray yani aad baa markaa yani u weyney hadda maaragta marka ta noocaasi dee waxa weeye dhibteeda ilaada imanka yani qolada marka anfu naaqa odhan jiray jacfar ibnu qurayc waxay ahaan jireen waagii hore qaar dhibsada laqabka ah anfu naaqa marka la weydiinaayo qolamaad tihiin yani waxa weeye sare umay odhan kari jirin anfu nahay waxay ku sheegi jireen bistixyaa anfunaaqa ya anfunaaqa naaqa inay hoos u yidhaahdaan oo marba la yidhahdo maxaa tidhi ya si xishoodle bay u sheegi jireen markii dambe unbaa markaysaga markaa ninba ammaana uu yidhi qawmun hum lanfu qawmun hum alanfu waladnaabu hayruhum waman yusawi bianfi naaqati danaba waa duul iyagu sankii ah sankii anfu naaqa waxay ahayd waa hasha sankeeda sababtuna waxay ahayd yaraan baa magacu ku qabsadayoo aabbihii baa daha badan lahaa dabadeedna markaa waxa weeye tulid buu qalay hilibkii unbaa markaysaa la kala gurtay luquntii unbaa soo hadhay baahdoodiina waxbaba looma geyn ya dabadeedna markaa yarkaasoo yarbaa markaa intuu e, e, luquntii sanka farta ka geliyey ayuu dabeedna markiisaga jiiday ma qaadi kara maogta waa jiida waa ilmo yar si u jiidayo xaafadoodii geeyey markii la arkay isagoo sanka farta ka geliyey oo saa u jiidaya luquntii ayaa anfunaaqa lagu dhajiyey anfunaaqa magac bay noqoto markii dambe qabiil buu noqday dee noqday jilib ya marka siday caynkaa u ahaayeen buu shaacirkaasi u gebiyo wuxuu yidhi qowmun hum lanfu eh, waladnaabu hayruhum waa duul iyagu sankii ah dadka kalena waa dabadii buui dabadii ya hasha dabadeeda iyo sankeeda dee kala mudan <laughs> midna waa ugu horraysa midna waa ugu dambaysa ya waman yusawi bianfi naaqati danaba wa hasha sankeeda ayaa dabadeeda la simeeya buui maalintaa laga bilaabo yani qoladii marka cirkaasay martay ya waxay noqdeen qaar marka waxa weeye sharaf leh ya ayay noqdeen markaasaa marka la weydiiyo waxay odhan jireen bimil'i fiihim bay ku odhan jireen yaatiin anfu naaqa ya inay si xoog le u yidhaahdaan oo iyagoo ka buuxsanay qolyo kale markaa sharaf siday u lahaayeen baa markiisa mid ka gebiyey markaasay dee dhulka galeen ay noqdeen qaar hooseeya nimanka banu numayr la yidhaahdaa waxay ahaayeen niman markaysa markaa yani nasabkooda ku faana oo dadka agtooda sharaf leh oo xataa qabaaishu markay cid la xulafoobayso iyagu weligood cid lama xulafoobi jirin saasay ahaayeen waxaa loo soo diray uun iyo inankiis ayuunbaa markaysa markaa jariir kaga cadhaysiiyey jariirna gabayga wuxuu ahaa qima ya jariir bay kaga cadaysan yihiin waxaa la weydiiyey nimanay ishayeen jariid oo markaa farasdaq iyo jariir baa dee aad markiisa markaa loo lambadayn ka dhexeeyey xagga shicirka iyo xagga dereerkaba markaasaa la weydiiyey raaci oo yimi markii la weydiiyey buu wuxuu yidhi dee waxaa yacni markaa mudan farasdaq jariir baa ku yidhi maxaa kuu kallifay inaad saa tidhaahdo maxaad odhan weyday haatan marka haddana wax kale odhanay waa kariimaan maxaad odhan weyday ya labaduba sharaf bay leeyihin haatan maad ku gaarsiintid buui mid yaroo uu dhalay markaysaa raacigu oo inkaaran baa wuxuu ku yidhi maxaad kala hadlaysaa kalbal alcarab carabta eygoodii baad la hadlaysaa buui inaga keen dhag jariir baa xanaaqay ya markuu xanaaqay ayuu habeenkii yidhi larka ishid dabadeedna gabaygiiba waday waday waday waday dabeedna wuxuu soo gaadhay beytka ah mar walba uu leeyay qor qor dabeedna faquda darfa inaka min numayrin falaa kacban balaqta walaa kilaaba ya baydkaa markuu yidhi ou yidhi faqudda darfa indha hoos dhigo hogo hogo ya hoosu dhig saraha u taaga indhaha saad indhaha isla ugu taagtaa innaka min numayr baa tahay hogo falaa kacban balaqta walaa kilaaba kacabna gaari maysid kilaabna gaari maysid ya markuu baydkaa gaadhay buu wuxuu waan ka takhallusayoo u dhammeeyey iska bakti ladha baytkaasaa wuxuu sameeyey inuu hoos u dhigo ilaa ay sheego kari waayeen magacii numayrba markay cid isqabtaan ama hadal dhex maraba faqudda darfa innaka min numayrun baa lagu yidhahdaa ya marka waxaa weeye shicirku aad buu khatar u ahaa khaasatan cinda alcarab aad yo aad buu agtooda u darnaa marka calaa kulli xaal eh, gabayga inuu qofka qaalib u noqdo ma fiicna waxa weeye cilmiga iyo qur'aanka iyo inuu ka mashquuliyana marka waxa ma aha maxaa haddaba gabay la yidhahdaa maaha wax kastoo wasniga waafaqa inay gabay yihiin ee gabay waxaa la yidhaahdaa waa kalaamun mawsuulun muqafan biqasdin oo kalaamkaasi kaafiya iyo wasni waa inuu leeyahay qasad gabaynimo ana waa inuu usoo baxay haddaanu qasad gabaynimoa usoo bixin cala sabiil itifaaq yahay gabay maaha waayo qur-aanka waxaa laga helayaa aayaadka qaarkood ama qeyb aayad ka mida oo waafaqaysa yani baxar buxurta ka mida dee qur-aankuna gabay maaha hadallada nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ku sugan yani jumal waafiqi kara beyt sida waxa weeye ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib bacdi baa yidhi si aanu gabayga u waafiqin nebiga gabayga lama barinayo waa in la yidhaahdaa ana nabiyu laa kadibun ana bnu cabdilmualibi ya laakiin laazim ma aha waxaa shubhadu ku dhacday tahay waxay moodeen wixii wasni waafaqaaba wasni beyt wixii waafaqaaba inuu gabay noqonaya mase aha waayo qur-aankii bay ku sugan tahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ya waxaan la ogsonayn qur inaanu gabay ahayn saas aawadeed bacduludabaa waxay sameeyeen markay ashcaarta sheegayeen wasniyadooda wasni kastaba tafciilaadkiisa markay sheegeen bay shadriga koowaadna waxay ku sheegeen tafciilaadkii shadriga labaadna waxay ku sheegeen qadar aayadoo waafaqaya bay shadrigii dambe ka dhigeen ya yani waxyaalihii marka waxa weeye ku beegmay ayay dooneen markayse markaa inay shadriga dambe ku dhigaan ma fiicnayn qur-aankuna gabay maaha marka waxa weeye calaa kulli xaal in waxa weeye la yidhaahdo wixii cala sabiil itifaaq u dhacaa waa gabay sax ma aha halaanti ilaa isbacun damiitii wa fii sabiili illaahi maa laqiitii yani waxa weye cala sabiil itifaaq marka biqasdin qaydka abu waaye qasdi mar hadduu waayeyna gabay noqon maayo qasdi mar hadduu waayeyna ma noqonaayo gabay noqon maayo waayahay xadiiska laba boqol iyo toddobiyo afartan can ibni cumara radia allaahu canhuma أن rasuula اllahi salى الله عليه wasalam قال إن algaadira yunsabu lahu لواء yowma القيامة nebigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam ina algaadira ka ballanka buriya yunsabu lahu waxaa loo taagayaa liwaaun calan baa loo taagayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame calan baa loo taagayaa fa yuqaalu hadihi kadratu fulaan ibni fulaan fulaan ibni fulaan waa hebel oo ina hebel ah ballanburintiisii bimacnaa calaamadeedii weeye waxaa macnuhu dhacaya calaamatu hadrati fulaan ibni fulaan min baabi xadfi lmudaaf calaamatu hadrati fulaan ibni fulaan hebel oo ina hebela ballanburintiisii calaamadeedii weeye saasaa lagu yidhahdaa qaar waxay u qorayaan nusakha qaarkood yurfacu qaarna yunsabu nuskhada daaruminhaaj waxay qoraysaa yunsabu waa loo dhidbayaa loo taagayaa nusakha kale qaarkoodna waxay qorayaan ina alqaadira yurfacu lahu waxaa loo kor yeelayaa liwaaun yowma alqiyaama macna waa isku midkii weyi oo marka la dhidbo dee calankii saru u taagmayaa ya waxa weeye marka waa loo dhidbayaa iyo waa loo taagayaa waa isla macnihii weeye waxaana laga tilmaamayaa ballanburintaa in lagu aqoonsanayo ballaburintaa in lagu aqoonsanayaa laga tilmaamayaa waxaana caadada carabta ahaan jiray ballanka marka la buriyo in calan loo taagi jiray cidda ballanka burisa ceeb lagu ceebanayo daraaddeed calaa kulli xaal waxaa laynoo sheegayaa aakhiro insaan lagu fadeexadinayo aakhiro insaan lagu fadeexadinaya lagu tilmaamaya calaamadu ku caanbaxo ayaa loo yeelayaa oo lagu garanaayo dembiga ka dhacay ballanburintaasna waxaa soo gelayaa in cahdiga ilaahay la buriyo in cahdiga khalqiga lala galay ee wanaagsan la guriyo wixii ballanaa ee shareecada khilaafsan in la oofiyaaba ma banaana sharciga hadduu shaygu khilaafsan yahay in la oofiyaa mama banaanaba waayo waa shay marka waxa weeye muntaqid sharcan ah oo aan markaa guntamaynba laakiin shaygii sharciga aan ka hor imanayn amaba sharciga waafaqsan oo sharcigaba ku yimi iyada in la oofiyo weeye cahdigana wuxuu u qaybsamaa cahdullaahi iyo cahdu khalqih labada nooc buu u qaybsamaa marka cuhuuddii mid walba in la oofiya la rabaa oo waxa weeye laga soo baxo waxaa soo gelaya xuquuqdii ilaahay iyo xuquuqdii khalqiga mid walba ayaa soo gelaya burinta la burinayana waxaa laga tilmaamayaa in la khilaafo oo lala iman waayo oo haddii waxa weeye marka dee shay sharciga ka mida la khilaafo oo muxaramaadkii lagu dhaco dee waxay noqonaysaa nooc marka waxa weeye khadri ah oo cahdigii ilaahay wax ka mida la buriyey marka dunuubta hadday badato culammadu waxay yidhaahdeen waxaa iman kartaa inay marka waxa weeye calaamadu inay tacadudaan oo dembiyadu siday u tacadudeen oo u farabateen oo u kala duwanaadeen ayaa waxaa imanaysaa inay marka waxa weeye calamadina ay bataan marka qofka haddii dembi ka dhaco khaas ahaan dunuubta waaweyn waa inuu degdeg uga toobad keeno oo allah markaa u toobad keeno allahna wuxuu yihi yucrafu almujrimuuna bisiimaahum yacnii mujrimiinta waxaa lagu aqoonsanaya lagu garanayaa maalinta qiyaame calaamadahooda lagu garanaya calaamadahooda ayaa lagu garanaya waxyaalaha ku saabsan cuhuudda ku saabsan baycada iyo waxyaalahaas marka cuhuudda caynkaasa burinta la buriya waa kasii xag jiraan oo culamada qaarkood khaas ahaan taasay ku fasirayaan ilka culamada qaar ka camimayaan culamada qaar waxay ka dhigayaan ballanburinta in laga tilmaamayo in baycadii eh, lala galay madaxda oo samcigii taacadii in markaa la buriyo oo laga baxo iyo cuhuudda la midka ah in markaa laga tilmaamayo burinta la buriyo in looga jeedo waana ta lagu daray calaamaadka munaafiqiinta in ta lagu daray markii waxa waxaweye qolyihii reer madiine ay ku baxeen yaziid ibnu mucaawiya oo ay markaa madiine isku urursadeen cabdullahi ibnu cumar waa u yimi markaasaa markay nimankii arrinkaa maamulayay markay arkeen cabdullaahi ibnu cumar ayay aad u soo dhoweeyeen markaas barkimo udhiga cabdullaahi ku soo biiri markaasuu yihi barkimo uma iman waxaanu imi xadiisaa nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam inaan idiin sheegaan u imi nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina alqaadira yurfacu lahu liwaaun yowma alqiyaamah fayuqaalu hadihi qadratu fulaan ibni fulaan xadiiskan buu u sheegay wuxuu uga jeeday yacnii inaad markaa baycadii ka baxdaan oo aa xaakimkii la dagaalantaan waa ballanburin weeye waciidka caynkaas iyo goodigaasana ku soo arooray xadiiskii markuu sheegay ee u tilmaamayna waa iska noqday xujada inuu ku oogo bes ayuu jeeday ballanburintuna waxay ka mid tahay calaamaadka munaafiqiinta ka mid tahay maatii xadiiska ku soo aroortay calaamadda munaafiq waa saddex yacni waxaa ka mid ahaa waidaa caahada khadar hadduu markaa ballamo oo cid la ballamana ballanka waa ballan furaa oo waa buriyaa ballanka ballanka waa buriyaa marka cahdigii khaaska ahaa yacni kollay xadiisku daahir buu ku yahay laakiin bacdu ahlicilmi way cammimayaan in cuhuuddaa gaarkaa laga tilmaamaayo haddii markaa ballamada laga baxo in markaa looga jeedo xadiidka laba boqol iyo sideed iyo afartan can caaishata radia allaahu canha can inabiy sal allahu alayh wasalam qaal nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam laa yaquulanna axadukum khabusat nafsii laa yaquulanna yaanu odhanin oo yaanu odhanin oo yaanu odhanin waa nuunu tawkiid muhaqal ah waxay ka dhigan tahay ficilka in saddex goor lagu celiyey axadukum midkiin yaanu odhan khabusat nafsii naftaydii baa xumaatay walaakin liyaqul ha yeeshee ha yidhaahdo laqisat nafsii laqisat nafsii culammadu waxay yidhahdeen waxay la macno tahay khabusat nafsii laakiin khabusat lafdigeedaa waxaa ku sugan bashaaco foolxumo iyo markaa waxa weeye xumaan baa ku sugan wa ilaa labada markaa lafdi macno ahaantoodu waa isku macna yidhahdeen culammadu xagga macnaha kuma kala duwanaa laakiin waxa weeye lafdigeeda mid marka waxa weeye sii xun marka xumaansho ay sii xuntahay daraaddeed baan loo isticmaalayn waxay la mid tahay laqisat nafsii bimacnaa naftayda xumaatay waa didu markaa taabat didu taabat ayay liddi ku tahay marka waxaa la doonayaa bashaacada iyo xumaanshaha lafdiga hore ku sugan si aan markaa loo isticmaalin oo alfaadii loo wanaajiyo alfaadda la qurxiyo xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey oo dee waxaa dhacda sidaynu ogsoonnahay af soomaaligaba iyadoo hadallada qaarkood ay macnaha ay keensanayaan ama faa'iideynayaan isla mid tahay ayaa haddana ay carabka u kala macaan yihiin way ku kala xun yihiin in la yidhaahdo carabka ku kala xun yihiin in la cabiro midna waxa weeye waxaa ku sugan qubxi ya xumaan dheeraada midna kuma sugna ya yani waatay yidhahdaan dadka qaarkood hooyaday uur bay leedahay iyo waa dhalaysaa waa isku mid bay yidhaahdeen laakiin afka u kala macaan ya yacni uur bay leedahay iyo waa dhalaysaa yacni iyadoo macnuhu isku mid yahay ba haddana afkii yacni marka ay u kala macaan yihiin oo labada eray ayna isku mid ahayn marka khabusat iyo laqisat waa isku macne laakiin waxa weeye khabusat baa lafdigii waxaa ku sugan bashaaca xumaansho yacni marka ayaa ku sugan marka dee waxyaalaha wanaagsan erago erow ka wanaagsan yahay in la cabiro ayaa fiican taasina aadaabta wanaagsan bay ka mid tahay saas aawadeed ba sharcigu ku yimi waxyaalaha laga xishoodo inaan afka lagu ballaarin aan la tasriixin ee laga cabiro kinaayo sarbeeb imanka marka laynoo sheegaayo jimaaca iyo galmada iyo waxyaalaha ku saabsan nusuusta waxay ku soo aroortaa yani waxa weye masi taabasho ityaan tegitaan hadda marata yani waxa weye saasoo kale in soo aroorta waxaa la doonayaa aadaabta wanaagsan iyo xushmada in la isticmaalo taasaa marka waxaa la tilmaamaya oo erayga laga xishoonaayo aan afkii marka waxawe lagu ballaarin oo la tasriixin haddii la yidhaahdo khubsiga nafta ay xumaanayso sawta xadiiskan ku soo aroortay in nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka waa beriystay isagoo dee aan salaad u kicin yacni shaytaankaa dhagaha kaga kaaja waxaanu markaa waa beriystaa yacni khabiisa nafsi yacduu naftiisu xun tahay waxaa la odhanayaa mawdica isagu wuxuu ku yimi yacni dhaleecayn ficilka la fool xumaynayo oo dadka laga didinayo siyaaqeed buu ku yimi ya waxaa loo cabiray lafdigan waa si markaa dadkii ay uga cararaan arrinkaaso aad uga fogaadaan tanfiir in laga samaynayo yaa inay saasoo kale la yimaadaan ayaa caynkaas loo yidhi sida loo cabiray saas yada weeye marka waxaa laga qaadanaya cala kulli xaal alfaadda wanaagsan in la isticmaalo alfaadda eh, bashaacada iyo xumaanta ku sugan tahayna eh, layska ilaaliyo oo intii layska ilaalin karo layska ilaaliyo xadiiska laba boqol iyo sagaaliyo afartan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam qaala allahu tacaala yasubu bnu aadama dahra qaala allahu yasubu bnu aadama dahra allah baa wuxuu yidhi nebigaa odhanaya calayhi asalaatu wasalaam yasubu bnu aadama dahra yasubu wuxuu caayayaa ibnu aadama ina aadam wuxuu caayayaa addahra wakhtiga ayuu caayaya tacaala nusuka qaar mid ku dare yani tacaala waa madxi hadday ku jirtay oo xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ay ku timi waa la akhrinayaa haddii kale laguma darayo marka nusakha qaarna waxay ku darayaan tacaala nusakha qaarna waa ka reebayaan nuskhada daaruminhaaj ma qorayso tacaala laakiin nuskhooyinka kale qaar baa qoraaya allah wuxuu yidhi tacaala isagaa koreeye yasubu bnu aadama wuxuu caayaya ina aadam addahra wakhtiga ayuu caayaya wa ana dahru ay wa ana muqallibu dahri anigu wakhtiga ka gedgediyaya ayaan ahay bimacnaa wakhtiga anaa abuuray anaana maamulaya oo gedgediyaaya oo waxa wakhtiga dhacaya aniga ayaa qadaray anaana samaynaya biyadi alleylu wannahaar gacantaydu ku sugnaaday alleylu habeenkii wannahaaru maalintu ay ku sugnaadeen xadiidkan bukhaari iyo muslim way isku waafaqsan yihiin oo labadu waa soo wariyeen waxaana xadiidku tilmaamayaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidan ilaahay ka soo wariyey marka noocan oo kale waxaa la yidhaahdaa xadiisulqudsi baa la yidhahdaa xadiisulqudsiguna waa xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ka soo wariyo oo nebigu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam allah baa sidaa yidhi siiqada mar waxaa laga cabiraa sidan oo kale in rasuulku yidhaahdo sala allahu aleyh wasalam qaala allahu tacaala kada marna waxaa laga cabiraa in la yidhahdo qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam fima yarwiihi can rabbih nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam siduu rabbigii ka soo wariyey wuxuu yidhi sidan iyo sidan siiqada labaad waxay tahay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam loo tiiriyo laakiin riwaayada la sheego oo la yidhaahdo qala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam fima yarwiihi can rabbih nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam siduu allah ka soo wariyey sidan iyo sidan labada siiqo baa lagu soo naqliya waxaanay culammada badankoodu tilmaamaan oo jamaahiirta culammada ahlu sunne ay ku tageen xadiisulqudsigu in lafdigiisa iyo macnihiisuba min allaahi ahaaday waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa allah baa sidan yidhi xadiiska nabigu calayhi salaatu wasalaam loo tiirinayo nabowiga ahiba waxyi waayaho waxaa laga qaadanayaa dee aayaadka qur-aanka ah wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma xikmadana marka kitaabka lagu cadfo waxay noqotaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam bay noqotaa marka inay munazalo taha laga qaadanaya inay munazalo taha laga qaadanaya sida shaafici ba uu yidhi haddii xikmo kitaabka lagu cadfo waxay noqotaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam sunnada nebigay noqotaa haddii lagu cadfo waxaa kaloo u daliila wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa yani nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma hadlo hadal hawo ka soo fulay ama hawadiisu waxay markaa naftiisu jeceshahay kuma hadlo yani kalaaman saadiran can ilhawa ama can ilhawa bimacnaa bilhawa yacni nebigu kuma hadlo calayhi salaatu wasalaam marka maadaama sunnada kaleba oo axaadiista nabowiga ay tahay waxyi munasalana ay tahay sida laga qaadanayo aayaadka qur-aanka waxay noqonaysaa xadiisulqudsiga in la yidhaahdo lafdiguba xagga ilaahay buu ka ahaaday ila macnuhu inuu waxyi yahay axaadiista nabowiga waa kala mide sida marka waxa weeye jamaahiirta culammada ahlu sunna mareen saas weeye adugu daa'ifo kolle ku tagtay waa jirtaa ee odhanaysa waxaa lagu xambaarayaa inuu macnuhu xagga ilaahay ahaaday xadiisulqudsiga laakiin lafdigu xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ahaaday taasina saa'iq bay noqon kartaa bay yidhaahdeenoo dee akhbaarta qur-aanka laynoogu sheegayaba iyadoo ilaahay ka warramaayo ummadihii hore iyo nebiyadii loo soo diray qaar ka mida laga warramaayo afka lagu soo diray ay ku hadlayeenna aynay carabi ahayn ummadahaasna af kale ay ku hadlayeen waxay isku yidhaahdeen baa laynoo sheegaa waxay isku yidhaahdeen ayaa laynoo sheegaa yacni muuse caynkan yidhi eh, markiisa marka fircawn baa sidan ku jawaabay yacni waxa weeye afka uu ku hadlayeen carabi ma ahayn carabi ma ahayn qawmu luut marka laynoo sheegaayo iyo afka ay ku hadlayeen dee carabi aynay ahayn ba haddana carabi lagu xikaayooday marka mar haddii waxa weeye macnihii ay yidhaahdeen la sheegay sida loogu tiiriyey saas weeye tanna saasoo kale ay noqonaysaa bay yidhahdeen laakiin ishkaalka imanaya waxay tahay dee macnuhu xadiista nabawigaba macnihii hadday waxyi tahay khusuusiyada uu ka leeyahay maxay tahay xadiisulqudsigu xadiiska nabawiga khusuusiyadu ka leeyahay maxay tahay adigu calaa kulli xaal jawaaba kolley waa ku jawaabaan oo hadduu marka waxa weeye ahaan lahaa lafdigu min allaahi lafdigiisa lagu tacabudi lahaa waa lagu tukan lahaa taas marka laguma tukado laguma tacabudo lafdigiisa oo salaadii de xadiisul qudsi laguma akhrin karo mucjiz ma aha oo sida qur-aanka icjaaskiisa lama mid aha yani nooc ijaas haba ah yeesho maa xadiiska nawowiga culammadu waxaabay yidhaahdaan xadiisul qudsi bayaanu noqonay nooc ijaasa laakiin kollayba icjaaskii qur'aanka lama mid aha oo waa ka duwan marka laakiin cala kulli xaal qowlka saxiixa ay jamaahiirtu mareen waa sida hore weeye xadiisku wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina aadam wuxuu caayayaa wakhtiga loomana jeedo kulligood baa caayaya muraadku ma aha waxaa laga tilmaamayaa cid bini aadamka ka mida caayaysaa looga jeedaa cid bini aadamka ka mida caayaysa ayaa looga jeedaa marka siiqada xadiisku ku soo arooray waa siiqo khabar ah waxaa se looga jeedaa reebis laga reebaayo dadka loo diidaayo inay markaa wakhtiga caayaan waqtiga in la caayo waa arrin la diiday marka waxay ka dhigan tahay yacni markaa nahyi la reebaayay ka dhigan tahay wa ana dahru waxaa looga jeedaa kii wakhtiga gedgedinaaye wakhtiga abuuray baan ahay addahru inuu magacyada ilaahay ka mid yahay laga qaadan maayo waa jiraan bacdi saa maray oo yidhi waxa weeye waa ism ilaahay waana sida ibnu xasmi uu ku tegay oo wuxuu ku tiriyey asmaada ilaahay inuu ka mid yahay addahri laakiin jamaahiirta culammadu siday mareen asmaada ilaahay dahri kama mid aha waayo asmaada ilaahay waa wanaag badan tahay walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha magacyada ilaahay waa wada wanaagsan tahay waana wanaag badan tahay lafdan waa macnan macno wanaag badanna waa koobsanaysaa addahruna macno wanaag badan ma koobsanayo ta kale asmaada ilaahay waa asmaa mushtaqa waa magacyo marka waxa weeye mushtaqa ah oo macaani wanaag badan koobsanaysa isimkana waa jaamid addahrina waa cibaara can illeyl waannahaar iyo wakhtilaafihimaa habeenka iyo maalinta iyo isweydaaradkooda waa wax laga tilmaamayo dahrigu dee mana suuragal aha allah in lagu magacaabo habeenkii iyo maalintii isweydaaradkooda in lagu magacaabo ma suuragal aha xadiiskuna wuxuu sheegayaa biyaddi alleylu waannahaar gacantaydu ku sugnaaday habeenkiiyo maalintuba dahriguna waa cibaara can illeyl waannahaar riwaayo kale waxaa ku soo aroortay biyaddi alamru uqallibu alleyla waannahaar gacanteeda umuuraha iyo maamulkuba ku sugnaadeen inuu allah yidhi uqallibu alleyla waalnahaar waxaan gedgediyayaa habeenka iyo maalinta waxaana kala duwan almuqallibu waalmuqallab ka wax gedgediyaya iyo ka la gedgediyayaa waa kala khayr waa kala duwan yihiin marka maadaama uu allah sheegay inuu habeenkiiyo maalinta isagu gedgediyaayo kii la gedgediyaya isagu ma aha dahriga habeenkiiyo maalintuna waa shay soo darinaya oo tajadudaaya weeye marba mara bacda mara marka waxa weeye waxaa laga qaadanayaa in min baabi xadfi lmudaaf xadiisku yahay oo muqallibu dahri macnuhu u dhacaayo waxaana laga qaadanayaa uqallibu alleyla waannahaar sida riwaayaadka qaar ku soo aroortay marka macnuhu wuxuu u dhacayaa muqallibu dahri kii wakhtiga gedgediyayay ayaan ahay marka cayda wakhtiga la caayaa maadaama wakhtigu aanu isagu ficil lahayn oo habeenkiiyo maalintii aynay waxba samaynaynin waxay hormarinayaan iyo waxay dibdhigayaan iyo waxay samaynayaan midnaba aynay jirin dee ciddii markaa maamulaysay ee gedgediyaysay bay caydii u tallaabaysaa u gudbaysaa waayo cidda aan markaa ficil lahayn ee sanca ah ee farsamo ah cayda la caayaa ciddii samaysay in la caayayo ayay noqonaysaa u tallaabayso macna ahaan saasay noqonaysa marka si aan allah loo caayin ayaa markaa laynoogu diidaya wakhtiga in la caayo saasaa laynoogu diidaya cayda markaa wakhtiga la caayaya waxaweye waa mid xaaraanaan bannaanayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen sida alcalaamatu ibnulqayim qofka wakhtiga caayaya laba mid weeye inuu ka aaminsan yahay wakhtigu isagu inuu yahay mustaqilun biliijaad jirsiinta iyo maamulka iyo tadbiirka inuu isagu la madax bannaan yaho la gaar yahay iyo inaanu ka aaminsanaynee u qabo allah keliya inuu wax maamulaayo isaguna wax jirsiinaayo wax abuuraayo hadduu u qabo inuu wakhtigu la gaar yahay oo la madax bannaan yahay inuu isagu wax maamulo oo wax jirsiiyo oo wax abuuro wuxuu noqonayaa markaa mushrik buu noqonaya haddaanu aaminsanayn sidaase uu u qabo wakhtigu inaanu ficil lahayn ee cidda wax abuuraysa wax jirsiinaysa wax maamulaysa ee umuuraha gedgediyaysa allah inuu yahay hadduu u qabo haddana caayo wakhtigii markaana waxay noqonaysaa nooc kufri ay noqonaysa kufri bay noqonaysa fa huwa daa'irun bayna ashirki waalkufri wuxuu ku dhex wareegayaa shirki iyo kufri buu ku dhex wareegaya qadiyadda ku saabsan inaanu u qasdin inuu allaha caayayo waxay ka baajinaysaa kollayba kufrigii weynaa waa ka baajinaysa laakiin hadday maqsuud u ahaan lahayd kufriga ag weynaa bay noqonaysa kufrigii weynaa bay noqonaysaa walow lafdigiisu haba ahaado wakhtigu inuu caayayo laakiin mar haddaanu u qasdinaynin inuu waxa weeye markaa allaha caayayo muraad aynay u ahayn waa ka baaqanaysaa kufrigii weynaa waa ka baaqanaysa marka cibaaradan waa ana dahru waxaa looga jeedaa ay muqalibu dahri asmaada ilaahay wanaagga badanna kuma jiro waayo hadduu magac ilaahay ahaan lahaa gaaladii markay yidhaahdeen wamaa yuhlikuna ila adahru lama radiyeen warkoodana waa la radiyey saas aawadeed asmaada ilaahay dahri kama mid ahaa wakhtigana in la caaya maaha waxaa kale jira haddaba markaa wax la yidhaahdo baabu alikhbaar iyo baabu sabbi baa kala jira marna waxa weeye qofkii inuu doonaayo inuu waxaayo oo cay ay tahay marna inay tahay ikhbaar can ilwaaqic bis inu idhaha maanta way kulushahay ama caawa way qabowdahay ya yacni saasoo kale marka u yidhaahdo baabul ikhbaar ay iska tahay dhibi kuma sugnaa wa yowmun shadiidun xaru waa maalin kulkiisu daran yahay aad u kulul ama waa habeen aad u qabow ta noocaasoo kale waxay iska noqonaysaa baabulikhbaar caydi maa wa qaala haada yowmun casiib maaha nebigaasi inuu caayay wakhtiga maaha culammadu waxay yidhahdeen ikhbaar weeyo yacni markaa waaqicun buu markan ka warramayay inay saa tahay laakiin cayn noqon mayso hadday tahay min baab alikhbaar bilwaaqic saasoo kale ay iska tahay yacni wakhtigan ayaa saasa oo aynay marka cay ahayn waxay noqonaysaa inaan marka iyada dhibi ku sugnayn marka wa ana dahru calaa kulli xaal wuxuu u dhacayaa muqallibu dahri qariinadan laga qaatayna waxay tahay biyadi alamru uqallibu alleyla waannahaar waalmuqallibu hayru lmuqallab ka wax gedgediyaya kala gedgediyayaana saasay u kala duwayeen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk